muminiinta aadiyo maydkuuriye juwayriyata bint alxaaris radia allahu taala canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalam iyo kharaja huwa rasuulka bahi min cindiha cindi juwayriyata juwayriya agdeediya kubahay xiina waktigi iyo rasuulka bahi sala nabiyu nabo tukaday asubxa salaa subax tukaday wahiya walhaal hiya juwayrina fi masjidiha makaana tukashidiya kasagunto fi makaani salaatiha lay wa masaajidinkoona maanaa meediya katukadaasila nijeed uma rajaca nabiyu nabagaa nagdi bacda an alaha bacda an dakala nabiyu fi lua fi laa fi wakti luha wakt luha marki galay barjingiliteriye rasuulka nagdi walhaal hiya gibirtan jiwayd lerawna jiwa jaalisatun ti fidhids meeli rasuulka kutabay hooday kuwersiyaasi fidhiis ya rasuulka dinang nagdi faqaala nabiyu naumay kagoolay ma zilti mazulna miya cala lhaali xaalo korshe mazulna miya alati xaaladaasoo faaragtuki anki faarugay aleyha cala lxaala xaalada korshe kookatabi mafaarug mamiya xaaladii taa kasuguntaa sidii wadigii akriyayte qaalad mertay nacam ha qaala faqaala nabiyu naw may kagoolay sala allahu alayhi wasalam lawalahi akdhaarday kadagolta kagooli bacdaka marki ad kootabi bacdaga iya kagooli arbaca kalimaati kalimyaalo afar e iya kagooli salaata maraatin maryaalo sade na sadid yani kalimaadka kagooli loo wuzinad hadii lamiizamo bimaama ladigi ulti alkagooli miisaanka lasaarono mundu lyawmi fi lyawmi maalintan alkagoolasi mundu lyawmi fi lyawmi waktigan hadi kan alkagoolasi oo wardigi hay hadii miisaanka lasaarono lawasanad hiya kalimaadkay tadiid ay yani kurajaxaayan huna kalimaatika kalimaadka kurajaxaayan waay omey subxaan allahi wabixamdihi cadada kalqihi warida nafsihi wazinata carshi wamidaada kalimaati antaasu kalimaadka mana kalimaadkaas alkagool hadi misan lasaa adina geekadon untu alkagoolasa kawardiyaas hadi wali alkawardiyaas misan lasaa ani ke raajac nagadaayan ari rasuulka sala allahu alay wasalam ani ke aflal nagadaayan yani shay yani doobi ahaan ahaan may weley subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi ala ilahay adahirsan maa hamdila lagaba dahirsanaan tasoy may tiradiy abdaaha ant ilahi khalqi tiradiyo kalku inti ilahay algi hadii ada tirierto waana subxaan allahi ka tirin wal kooba mame ko kooban tirin laakin hoob cadada kalgi aderti inti ilahay abuuri tirido oo subxaan allah ay wabiamdulilahi aleyi kalku wal kooba mameo mana hadi geeka dhama subxaan allahi subxaan allahi ad gurto ilahay kalgisha waana isaabe erto tira deeri deerikon laakin subxaan allahi wabiamdi cadada kalgi hoob erto inti ilahay kalgi tiridiyo iyo ilahay dahaysiyi waana mahaddeyi hoob ad erto yani macnaheedan dheer wala deerikor mae eh kalkun yani adkaarta naftiyo la akriya ini toobi laylo naftiyo yani ajarsho si falbadanye iyo xadiidkan kan ayna tusiyahay waan umi lmuminiina muminiinta adiyo may lakuriyay juwayriyata bint alcaarid radi allahu tacaala canha juwayri may lakuriyey magaashordaan baratu iyo leraay baratu bint alxaaris baratu reer banlmustalk iyo dalati baratu bint alxaaris alerjari rasuulka sala allahu alayhi wasalam kafaala laha kagobodi wala kafaali madina madina lisheeni marki dem rasuulka guursaday wal horooya rasuulka guursadi sala lahu alayh wasalam gabir cajib le haytay bes magaasha bari leeri jari baradi walku bedeli juwayriya lan bedeli wa barada manaa maga fayl waa baaro laakin magaa tafaulka umaade ooba baro roogday maroogda leo walaaweer magaaga isbedele saasa lan bedeli magaasha juwayriya lai gabir yoroy juwayriyatu bint lxaaris radi allahu tacaala canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kharaja nabi nabaga bay min cindiha cindi juwayriyata juwayriya agdeediya kubahi bukratan hiraabtiya kubahi ilaabti marki salaasuba tukadiyo masaajidka kutabi yan masaajidka daa fidhiidi zawjadaas rasulka zawjadiisu ah xiina waktigi yatabi sala nabi nabo tukade soba tukadi walaaliya juwaydin fi masjidiha fi makani salaatiha makaanu salaadka kasogonto meeli salaasuba kutukati oo fidhiido wardiyaas ya rasuulka kutabi wa uma bacda dalika rajaca nabiyu nabag behay yani dantisiya dhamaysra hanagdi bacda an allaha nabiyu nabag marki ulaxiyaysidi bacdishe markiisu salaatullaha hatukadi bacdishe meelinkoy oo barjin roogo ya rasulka nagdsa nag walal hiya jaariyan juwayrin jaalisatun ti fidhidat sidi rasulka utabimelin fidhido wardiyaas faqala nabiy naumay kagolay ma zilti mazulumaya juwayriya ala alxaali xaalo korsha makzul alxaalo yudakar wayuanas yalala xaalad walta anise wal tabjiliye hadda alxaalo alati yalilay alxaal aladi lilayn argaasla mudakarnakatanisalagsamay ma zilti mazulnimiya ala alxaali xaaladi korshe mazulnimiya alati xaaladaas oo faaragtu ana faarugayki adki faarugi aleyha ala lxaala xaaladi ana kooku tabaay mafaarugna miyasrita ta wardiyahayta weli qaalat meerkay joodi nacamha markoona mabana meerado kutabtay salaasada kutukadaa fadhiyo faqaala nabiyu bacda an alaxaa markii ulxiyaysaday rasuulka ulxiha tukdi mana bacda an salaa salaat lulxiyati salaat lulxiy marki hatukadi bacdishe isme may kale nagala korte bacda an alaxa nabiy nabo markii onayo barjinka gali markiisu barjinka galay ay dakala fi duxaai barjan marki gali bacdi sheehanagadi wakti barjin larog markaasu qaala tahay qaalad meertay nacam ha anta laydhog faqaala nabiy naumay kagolay la wallahi agdhaarday rada golso kagoli bacdaki duwaydiyay ad bacdiga marki kootabi may kagolay arbaca kalimaatin afar kalim iyo talaata maraatin siditoo kagoli wa afar kalim iyo siditoo kagoli loo wuzinat hiya arbacadaasoy lamiizamo bimaama ladig lilamiizam golti ad kagoli mundu lyawmi fi lyawmi waktigan kan ehdi mundu anaa walaa salaada waa waaka marki baryaay lahayti haddana barjin layla roogi hadi yoomka amile ma eh laakin maylanajeeda mutlaqzamaan yoomka marmar maylkalaagay mutlaqzamaan saacdo nagade yoonga liley waana nijeed nama saac sadi saacta yoonga lere taas arabta marmar isticmaaleen taasu maayn hadila sheegnaya salaasuba iyo nayo wakti barjin layla roog afar saac iyo sadi saac iyo shan saac meelosay laylaka aadani kalkun waana yoonga liley mana lo wuzi korku mutlaq zaman alalajeed mana zamankan kan alalajeed ma yomki tumi lamadi saamal alajeed lo wuzinad lamizam bimama ladig lilamizam yani lo wuzinad hiya arbacadaas ilamizam bimama ladig lilamizam kulti alkagooli mundu lyaumi fi lyaumi waktigan kan wali alkagooli hadi mizan lisasaar wali algeed dhan kagoolasi afartan saar hadi kagoolasi mis yani waka i wali afartaas soo kakagooli hadi mizan lasaar afar kali mis soo kagooli hadi mizan lisasaar lawazanad larajaxat hiya arbacadaas ya raajax nagdaayan huna kalimaatika kalimaadka kuraajax nagdaayan ani kee raajax nagdaayan ajarsho badade may afarta kalimamey subxaan allahi wabicamdihi cadada kalgihi warida nafsihi wazinata cabdihi wamidaada kalimaati hangasetokelyeri rasuulka sala allahu alay wasalam subxaan allah ilahi dahirsan wabicamdihi ma xamdiya lamahadintisalga cadada kalgi kalgi la ilahi kalgishay tiradood iyo dahirsanyi mahadna leyi warida nafsi nafsilahi ala naftisra allah inti ilahay raalo kunagdaw ya ilahay dayrsiin waana mahadlay wazinata carshi arsilah ilahay arsishay misanshi ilahay arsishay may bua khaldada acdamu makhluuqaat ilahi taala ilahay wali khalqi man kuwiina carshigan kuwiin carshiga kolkan oo ilahay khalqi carshigaasoy misanshay oo dahirsinaan eh maake wa ilahay lay wa wamidaada kalimaati kalimaat ilahi ilahay kalimaadka yani ilahay mudud misan miisankoodiya lay midaad ay dadra maa yuwaazinuha fi lcadadi walkasrati walmidaad bikasrin nazarun bimacna lmadad wahuwa ma yaktar bi wayuzaad wamidaada kalimaati kalimaatilah ilahay kalimaatay ziyaadadoodi mana ilahay kalimaatay ziyaadadood ya ilahay dahirsinya waana mahadleyo antanga afartooka kakooli ahay afartan kalim wa subxaan allahi kalimatn wabixamdihi ahay subxaan allahi wabixamdihi cadada kalgi kalimatn waay warila nafsi kalimatn waay wazinata carshi kalimalihisaabay wamidaada kalimaati afarta kalimnasakeyin subxaan allahi wabixamdihi cadada kalgi ko waridaa nafsihi wazinata carshi wamidata kalimaat afarkali afartana sida tooka gooli waana miisaan ani kee raajacnagdaangari owa muslim muslim adis wariyey kolka adkaarta nafsiyo toobi oo kale jarshal badanyin walbadan adgeekadon fidilay hal soo kale walaaweraaso an walbadan ajara golaas ini leyin loona tusiyaay wa fi riwaayatin law riwaayadan sugnaatay lahu li limuslim muslimin sugnaatay subxaana allahi cadada khalqihi waay subxaana allahi ilahiy dahibsan cadada khalqii khalqila ilahi khalqishay tiradood subxaan allah ilahiy daysan wala nagawmana rila nafsi nafsilah ala nafsi siralaha shidis subxaan allah ilahiy dayrsan silata arshi arsilah ilahay arsi shay misa shay dayrsanyi subxaan allah ilahiy dayrsan midaada kalimaati kalimaat ilah ilahay kalimaadka ziyaadadood iyo dayrsanyi wa midaas er meernay masdaru horta bimacna almadad wahuwa ma yaktur walziyaad nagda wayuzaad zaaid nagda lere midaada kalimaati kalimaat ilah ilahay kalimaadka ziyaadadood iyo dayrsanyi untaaso kolkun oo kolka hasooka la erta subxaana allahi wabicamdi cadada kalgi warila nafsi le hasooka ertiya iyo subxaana allahi cadada kalgi subxaan allahi lehna nagdiya rila nafsi subxaan allahi zinaas lamada riwaaya jiran wa fi riwaayati tirmidiy alaa ucalimuki maka baraayo juwayli layli lahadalaha wa fi riwaayati tirmidiyi gaala nabiyo nabag may ka golay sala allahu alayhi wasalam alaa ucalimu ana ana barey ki ada ka barey juwayliyay kalimaatin ka barey kalimaadkaasoo faquulina ka golas ha kalimaadka ka golas ka barey ibarayma subxaan allahi cadada kalgi subxaan allahi cadada kalgi sego subxaan allahi ilahay deyrsan cadada kalgi kalgila ilahay kalgishay tiradoodi subxaan allah ilahay deyrsan cadada kalgi kalgila ilahay kalgishay tiradoodi subxaan allah ilahay deyrsan cadada kalgi subxaan allah ilahay deyrsan rila nafsi nafsila ala naftis ala naftis ralashiriya deyrsan subxaan allah ilahay deyrsan rila nafsi subxaan allah ilahay deyrsan rila nafsi nafsila ala naftis ralashireed subxaan allah ilahay deyrsan sinata carshi arshila ilahay arshikay miisan shaya deyrsanyi hadina nafs subxaan allahi sinata cabdi subxaan allahi sinata cabdi toog subxaan allah ilahay daysan midaada kalimaati kalimaatilah ilahay kalimaati ziyaadadoodi subxaan allah ilahay daysan midaada kalimaati kalimaatilah ilahay kalimaati ziyaadadood subxaan allah ilahay daysan midaada kalimaati saweelo mana waan abi musa radiallahu kalkan oo digro oo adkaar oo toobi mana meelyada boqol i lama boqol sad boqol i kon i wala tiriya erfadib haan laysa tumantookasa eraasarediyogiba kuman kun kubadaaya hajarta kubadde an abi musa alashcri radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qala nabiyuna umay kagoolay matal ladi ki oo sifidis sifat ladi ki sifidis yadkuru usaayo rabah raba ladi ladig rabi shay usaaw wladigi laa yadkuru musaan huwa raba matal lxayi ko nool walmayiti ko dhimidi oo kal waay rawa lbukhaariy hadiskan weriyey yani an abi musa alashcri radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qala nabiy na umay kagoolay matal ladi sifat ladi ki sifidis yadkuru usaw rabah raba ladi ladig rabi shay usaw iwa ladi وamaal ladi ki sifidis laa yadkuru husaaneh araba rabag husaana tilmaantiyo lamadaas tilmaantiyo may lamida inare rasuulka mitaaliye matal lxayi of nool iyo walmayiti of dhimidi oo kale wa sifat lxayi walmayit lang nooli lang dhimidi sida oo shalayin oo kale shalayin kan daakirka yaho ilaahay usaayo ilahay digrishay markasta daa'iman ilahay husaasuusnaada fi lisaani wa fi lqalbi kaasuusnaada taasoy maynaha lang noola lamidayo lang nool faidin le oo kale lamidayo langka oo kaafilka yaho ilahay digrishay hilmaansanna lang mayit oo kala limiday wa rawa lbuaariy buaariy tamtiilkaasa kafina res rawa lbuaariy buaariy o xadiidka uriyey warawa muslim o muslimin o xadiidka uriy faqaala muslim eray faqaala nabiyu faqaala muslim yani rawa muslim nga wuri faqaala nabiy lasule rawa muslim o muslim iyo xadiidka uri faqaala nabiyna umay kagoole xadiidka ilay wa matalu beyti beetiya limideeye matalu ladigi hagaag aday faqaala nabiyna umay kagoolay sala allahu alayه wasalam matalu ladigi ay matalu ladi sifat ladiki sifadis ydkur huwa ladi usaayo rab raba ladi ladi rabishe usaaho masal lbeyti guri oo kale sifatlbeyti guru oo kale lmida aladi bed oo laa yani wa kay masalulbeyt lmid aladi bed yudkar maya horley marki horto masal walbaan ka darto sel faqaala nabiy leh faqaala nabiy naomay kagoole masalulbeyti sifatlbeyti bed sifidis aladi bed yudkar llahu alla lahusaw fi fi lbeyti guri ilahay lakuhusaayo ilahay lakahadal kaadaw bed kastay sifidis iw lbayt masal lbayti gursifidis aladi bet oo laa yudkar llahu ala langusaane i fi lbayti beetka datis ilahay lankusaane sifadoodi masalulxayi of nool iwalmayiti of dhimidi oo kale wa makaanki oo ad ilahay ligrishay kuusaasi nafkisa shalfal badlelilay makaanki oo ilahay lakuusa i makaan ilahay lankuusaan isku mid ma eh kan ilahay makaanka ilahay lakuusaa fal badan alilay mana masalulxayi gurugaas oo ilahay lakuusa gurug ilahay lankuusaan may limideya masalulxayi walmayit iya limiday ahe matal bayt aladi yudkar llahu fi qalbiga ilahay lakuusa walbayt aladi laa yudkar llahu fi qalbiga ilahay lankuusaan matalxayi walmayit saas oo kale lamid mise guruga naftiisku wel matalbayt gurug sifadiis aladi laa yudkar llahu fi luusa i walbayt matalbayt aladi laa yudkar llahu ala lankuusaan fi fi lbeyt matalxayi of nooli walmayiti oo kaleeye waan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alaه wasalam qaala rasuulka may ka golay yaqul llahu tabaaraka watacaala ilahay may kagolay anaan cinda dani cabdi adoonkay maladiis agdeed yaabi aning maleya waanaan macahu malabdi adoonka macaje haali ida dakara cabdig hadi usani ani fain dakarahu cabdig hadi usani ani usa fi nafsi nafsi labdi husa dakartu ani husay cabdiga use fi nafsi nafta iya kahuse fi siri wa wain dakara cabdig hadi usani ani usa malain jamaaci usan dakartu huse cabdiga use fi yani fi malain jamaacadaadi o kuuse jama malagaas oo kayrin kayr badan minhum min almalaa maladu sihudi ku keyr badan mutafaq aleyh yani wa kay maca aljamaca iyo maca alfuraada ilahay langusaw lamadaba jarang mana maca alfuraada yani iyo maca aljamaca lamadi hadiskama nin sheegaa yaqul lahu tacaala ilahay may ka goolay ana an cinda dani cabdi odoonkay maladis agdeedi ahaa biya ana ing maleeya odoonkay wal ing ahaw waana ana macahu maclabdi odoonka macashehaadi ankaalmaye tawfiiga waafajiye nasri siye ankaalmaya idaa dakarahu cabdiga adi uso ni ani husoob macshay ahaw ah yani hoob odonkay husaw anin lajar macshay ahaw oo tawfiiga waafijiye ankaalmaya nasrasi raxmadaasiyaw wain dakara hu cabdiga adi huso ni ani hus ain dakara cabdiga adi huso ni ani hus fi nafsi nafsi lcabdi adonka naftis fi siri mana sir hadii i hus maha dakartu anin huse cabdiga huse fi nafsi nafse kuuse fi siriya kuuse wain dakara hu cabdiga adi huso ni ani huso fi jamaacatin keka fi malaayin jamaaca dhahdi ay hus meel oo jamaaca ho dikro oo maca aljamaaca e ihus imaha zakartu anin huse hu cabdigiya huse fi malaaii jamaca daxdiyak huse malaagaas oo kayrin kayr badan minhu min malaa'ihi jamaacadiidisku kayr badan malaa'igtaan sheege ilahay faantame odooman odoonka odoomantaas oo daakiriinta ho nkulumeeno ana darte nkulumeeno ani husan alahaa erey malaa'igta ilahay faantame sheege wa mutafaqun caleyh taaso kalku maca aljamaca iyo maca alfuraadaaba dikrigi jira mutafaqun caleyh wacanhu an abi hurairata dalilkana kan wa wacanhu an abi hurairata radi allahu taala an gaala abu hurayra may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulka may ka golay sabaka almufariduna ani fard nagadeen adageen qaalu asaabtumeeren wama almufaridun wama macna almufaridun mufaridin may lakajeed ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo qaala rasuulka may ka golay ha azakiruna aladina waazakiruna allaha kaira wazakirat hanasa mufaridun erawa ani fard nagdeeno ilahay ngoen ilahay so le usaayan bes ofkalmalisheekodaaya daakirin ilahay le usaayan mufarisun saasa ka ingris sabaga qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulki may kagoolay sabaga may dhageena oo dadka kahormareena almufariduna han ilahay usaayeen hani fardi nagdeeno ilahay ingoona nagdeeno ilahay ingohen oo ilahay usaayeen qaalo asxaabtu mareene wama lmufaridun mufaridun may lakajeed ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo qaala nabiyun haw may goolay azafiruna aw han usaayan allaha tacaala ilahay usaayan kasiiran dikran kasiiran dira fara badan usaayan hanaso bilaanti on ilahay utaayan oo dikran kairan on ilahay utaayan anasa mufaridun eraw awaa muslim muslim iya waadis wuriyey waruwiya may wuriyey almu almufariduna bitajid rai wa bitakfifiha mufriduna mufariduna labada wal wuriyo ruwiya may wuriyey almufariduna hani fardi nagadeen ilahay digrisheela fardi nagadeen bitajid rai ihahdo shite laki mufari leero wa bitakfifiha takfifi rai wal wuriyey mufriduna leer hay walmashhur aladi iya mashhuur eh qala jumhur jumhurka golen ladi kagolen atajid la kanshasa yani jumhurta kagolen mufriduna la mufriduna nijar mufriduna anifird macnaga sumid lay laakin shidkaasi iyo shidlaantasuya jarta lamadaba laakin jumhurta shidka kagolen aliley hawa bitakfif ya takfif raa ila akriyo walmashhur suga mashhure aladi walqawl lmashhur golka mashhurka aladi golkaas oo qaala jumhur jumhur hu mashhurka kagolen atajid shido mufariduna lerumana taasa jumhurka kagolen mufriduna yeljartala lamadaba jara lakin tan shidka mashhuur oo jumhur muadisin saasa ka gore an jaabirin radi allahu taala anhu qala jaabir may ka gore samictu rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam jumhur jumhur hooblomana culmo kastao jumhura layn o jumhur lmufasiriin tafsirka culmo oogu wino ma jirana iblowtay jumhur lmufasiriin leraa jiran oo muftigil roog jumhur lfugaha lilay oo badil roogan jumhur xadiis oo naxwil roog jumhur nuxaat saasu kalkun jumhur jumhur culmada naftiyo yani culmadi ku winaysay fanadi adeenka uwinayeen ana sooda muadiinta muadita roogna ai maaha walmashhuur walgolmashhuur aladi goolkaas oo gaala ka goolay gool aljumhuur culmadii madaxweynta hayeen ka gooleen atajdidu shidow oo leero mufariduna le an jaabirin radi allahu taala canhu qaala jaabir may ka goolay samictu rasuul lahi dheegi sala lahu alayه wasalam yagul rasuulka haal ka goolaw iyo dheegi afdal dikri dikri ka fal badan laa ilaha ila allah waay afdal dikri dikrikan anfal badan oo ilahay loosaw digre ka anfal badan aybu laa ilaha ilaha kalma jar ila llahu ilahay maahin sawaama yulay xadiidka tirmidiy wa waqala tirmid mere xadiidun hada xadiidun hadiskaso xasano waan cabdllahi bin busrin radi allahu taala anhu ana rajula rajulka waqaala rajul mere ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisi o ina sharaa'ica lislaami islaamka shareeciyaalsheey kad kafurat hiya shareecadii badatay calaya korkeeka badata walna sheegay ili sheegay ili sheegay i badadeg mana kalkun walaagonaobsada insheega l mana saas majeeri karo fakbirni insheeg bishayin insheeg shaygaas oo atashabatu ana ka dhigaw bi bishay wa shaygu ana dhabtiyaayo ka dhigaw kam insheegu mana e badatay shareecadii korkay ka badatay lankihansu bihanga haleelli ah ajar wallayl sheegaha kalkun walaago insheegar mana walaagobsada qaala nabiyna may ka goray laa yazaalu lisaanuka lisaanka mazuulaaw rabaan gooyinang makazuulaw min dikri ka dikrilahi kagooyay kazuulay mana amay wela welase ad arabkaala injegnay oo ilahay dirmisheeko injegnay fi kuli saacatin wafi kuli yawmin wafi kuli shahrin wafi kuli sanatin ad ilahay dirmisheelay wedu laa yazaalu lisaanuka lisaanka ay zuulnay muzuulow nafyi oo bimacna nahy ay zuulnay oo kalkadhigan mana nafyi hasantaniyaan laa yazaalu lisana lisaanuka muzuulow radban muzuulow ay zuulnay yani saasa kadhigan ay zuulnay wa ya rasuul allah ina rajula qaala mer ya rasuul allah ina sharaaci alslaami islaamka shareeciyaalshay war islaamka sharece ho lijidooyey lisheega yani gada kaburad hiya shareecadii badati walilijidoy badadeen haye fakbirni insheeg bishayin insheeg shaygaasoo atashabasu ana ka kadhegaw bi bishay ay atacalagu ana wa waatamasaku ana ka dhobsada in insheeg qaala nabiy naomay goolay laa yazaalu lisaanuka lisaanka ay zuulnay dad ban gooyinaan ay kazuulnay wa oo may lagoynaade min dikri llahi tacaala ilahay dikrishay lagoynaado ay kazuulnay rawa tirmidiy tirmidiy adis kuriyo gala tirmidi adidunada adidun asan asan waay وعan jaabirin رadi الlahu taعala canhu an النabiy sala الlahu عalyه وasalam qala النabiy naw may kagooley man qaala lanki kagoolo subحaan الlahi وabixamdihi sakagolo ma urisa lah liman man kaasa lan tilaalay naklatn geedo timir wa fi ljana lanka tilaalay man qaala lanki kagool subحaan الlahi ilahi adaysan وabixamdi ma camdi ala macdintislagaw kagool urisat alintasa kagooli ma urisat naklatn timir ge timir doolan tilaalay lah lima fi ljana wade nakla dunyme nakla aakir inti janada lanka tilaalay liday hay taasu faidadaasa lato fadil subxaan allahi biamdi hadeedaas bes aminki la deelmiyaaye waa ka usubani wede xadiiskana yani tirmidiy rawa tirmidiy xadiis wuriyey waqala tirmid mere xadiisun hada xadiisun waay xadiiskaas oo xasan waan yani ibni mascuudin radia allahu taala canhu qala cabdullahi ibn mascuud may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay lagitu may lakulumay ibrahima khalil araحman ibrahima lakulumay sala الlahu alayhi wasalam ay yani laylata layladi usri anilideelmiyey biya anilideelmi laylata layladi usri anideelmiyey ana biya laylat usriya biyade usriya biyatanaibalfaacile lagitu ibrahima sala الlahu alayhi wasalam alakulum laylata layladi usriya biya anilideelmi aminka anilideelmi ay ya nabiy llahi ibrahim lakulumi way faqaala ibrahimu ibrahim ahy abi awka ibrahim e mahain dardaarma eray ya muxamad muxamad o iqra akri umataka umata orta inka akri mini anhg salaam salaam oo deersi umada umada inka salaam waakbir an kabr hum umataka umada in sheeg umata muxamadiya in sheeg ana aljanata janadaba dayibatun ti dayibat turbati aradiy e arasan ini in sheeg arasan oo dooga e eta yani waakay usub e eto manaa walaktilaasha eedanka bahaayan in sheeg janada dhadiye wala laktilaalaw miraashay ana aljanata janata tayibat turbati turaabiyati diibeho edn arafaaso oo arasan waay cadabat lmaai biyoshana mayin di wasakaysun bi walbiyaayano edn may waay wa inaha ina yani wa kay janata janada gicaanon binaan waay jamcu gican ardon falatin waay laa nabata fiha binaan alang nijeed sibsi mee binaan ahaan wa anaha gicaanta marmar sibsi walaraay haduma ilang nijeede yani ardon ardo falatin baagooye ardo binaan e lanawata fiya walban kiana binang sila waana ana ljanata janada gicanun sila waay binaa mana binang wahay gicanun binang waay binang wasa wa ina kirasa tilala fadas maylka tilale misgilka tilaalay maya wa ina kirasaha kiras aljanati janada miraashay mayle tilaalshay mayle wa subxaan allahi walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar intaas ay bes intaasa tilaalshay aw wa ina kirasaha kiras aljanati janada tilaalshay mayle wa subxaan allahi waay ilahay adahirsan alxamdu macadilahi ilahay macdan sugnaadi walaa ilaha ilaha kalmajar ila lahu ilahay may wallahu ilahay akbar win untun adkaarta ilahay lakatalaalew kalkun si hadii sihoday maskabane kalkun sihoday meeraay subxaan allahi wabixamdi gurisat lankikagoolo gurisat lahu naklatun fi ljana lantilaaladiyo kalkun hoodu subxaan allahi alxamdulilah so geeda lakintilaale geedkaas jinaadiya oo wilishan dhamaadaan iya kintilaalsan alilay fadiladaas helata adkaar awa tirmidi tirmidi wacdid guriga ala tirmidi may gore xadiun hada xadiun hadiskaas xasan waina khirasa tilaalta maylaa subxaan allah ila aakiri an abi dar abi darda radi allahu tacaala canhu qaala abu darda may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka golay alaa unabiukum masin sheegayo bikayri acmaalikum acmaalinkan kheyr badan masin sheegayo waazkaaha azka lacmaali acmaalo kan kadaahirsan kan kadaahirsan siin sheegay cinda malikikum boqorkin abdis ilahay abdisin kadaahirsan siin sheegay waarfaciha arfac acmaali acmaalatan ansareyta sin sheegay fi darajaatikum darjaalki dhaabiyo ansareyta sin sheegay wa khayrin khayr badano lakum sin khayr badan min infaaqi dahabi dahab nafaqeeyo walfilati min infaaqi lfilati fila nafaqeeyo sin ku khayr badan sin sheegay wa khayrin lakum isin sin khayr badan min an talbaw lakuluntaan caduwakum odowkin gaalada lakuluntaano fatalribu garaacdano acnaagahum acnaagal caduwi gaalada gooryaasho garaacdano dhamaysano wayadribu yoona dhama garaacano acnaaga lugumyaalkin garaacano shahidnimo meelkeelaano warsiinku kheyr badan sii sheegay kaalu asaabta mareyna balaa haa nin sheeg gaale nin sheeg rasuul alla qaala nabiy naomay kagoole dikrullahi tacaala ilahay usiyay mana ilahay usiyay antaasay ku kheyr badan rawa tirmidiy tirmidiya wuri alaa unabikum siin sheegayo bikayri acmaalikum acmaalin oo ilahay kadhawaada samtan kheyr badan siin sheegay wa iskaha iskal acmaali acmaalo tan badan siin sheegay cinda malikikum boqorkin abkisin daahirma badan wa arfaciha arfac acmaali acmaalo tansaren badan sii tegay fi darajaatikum tan korweelow badan wa arfaciha arfac acmaali acmaalo tan korweelow badan sii tegay fi darajaatikum darjiyaalkin korweelow darjiyaalkin korongaado darjadees darja dheer sandeesiyaasa sii sheegay taay wa arfaciha tan korweelow badan acmaalo tan korweelow badan fi darajaatikum darjidin siin korweela sii sheegay wa khayrin khayr badan oo lakum isin siin khayr badan min infaaq dahabi dahab nafageeyo walfilati min infaaq lfilati fila nafageeyo sin ku badan sin sheegay wa kayrin khayr badano lakum isin sin badano min an talgaw lakuluntan aduwakum adowkin gaalade adowkin gaalade lakuluntaano fatadribu garaacdano acnaagahum acnaagal caduwi dadowkaas gaalade lagumyaalsho garaacdano jibidano yani hasiima kridano jab kridano wayadribu yoona garaacano acnaagakum lagumyaalkin garaacano shaynimo saas ka helaan walku khayr badan sin sheegay qaal wasaabta mereen balahani sheeg ala nabi mere dikrulahi taala ilahi usiilay waay rawa tirmidiy tirmidi adis kuri qal alxaakim xaakim may kagolay abu cabdillahi lankasay kunidi isnaad isnaad lcadesi xadiska sanasi saxiixun saxiix waay وعن سعد بن abi وقاص رضي الlahu taعala canه anahu ana sacd بن abi وقاص dakla ana hay anahu ana sacd yadakla huwa sacd gali maca rasuuli الlahi sala الlahu عlaه وasalam ilahi rasulsha macasheya gali cala mraatin bilamayto korsheeyan gali wa bayna yadayha yaday marati marad hortiyananawan laftimiredayin o xasan shiid yar yar garuraayin tusabixu katasbixsadaas o bi binawa laftimiredi katasbixsadaas subxaan allahi o bersob o meelin dhikaaso taas katiriyaas tiradaasay katirsadaas faqaala nabiyuna omay kagoolay ukbiruka ukbiruka makin qabraayo bimama ladi kin kabray huwa ay aysaru fudayd badan calayki korka min hada lficli ficilkan adada shiidkan tiriyahayso oo tasbixada bisiidka tiriyahayso walkin kufudeed badan kin sheegey o aflal wa kufal badan kin sheegay faqaala nabiy naomay in sheeglay waa faqaala nabiy naomay kagoolay subxaana allahi cadada ma khalaqa fi sama وasubحaan الlahi cadada ma khalaqa fi lard وasubحaan الlahi cadada ma bayna dalik وasubحaan الlahi ila akiri silaydaw mana antanakin kar badan ilamay shida la tiriye inti tiriya o tiriya walaay wal tiri la diras me tasbixdi ha yaraada shiidka yaraada lay mana kolkan shiidka saka tirsadaas isku binaawi dimale wala la tirsado shiid laga tirsad yani isku binaaw tusadi laakin yani wa kay masalan ba ay yani wa kay walkutoobiye jiraan res waltoobiye jiraan rasulsal adehay sala lahu alay salam hadda bima huwa aysaru calayki la eri walfankin kufudud ama kufad balankin sheegay la mahayn shiidkan farji i meerin rasulka man kasareed i meerin can sacd ibn abi waqaasin radi allahu taala canhu anahu ana sacdiya dakala sacad gali maca rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul si macsha la gali ala mraati bilaa mayta korshay la gali wa bayna yadayha yaday marati marada horteedana may bahaaday nawaan lab timireed labtan oo timireed iyo nawaa timirta marki hoosya laftakajart maragni madinada mayba eeda timirta badan ay tireed lafagataas kusutay hortiya tubu tege subxaan allahi konika subxaan allah katir salaas taasa welasi oo xasan alayhi wa bayna yaday takrahawaha ama wa bayna yadayha yaday marati marad hortiya may haadeen xasan shiid yar yar shiid garura ah. shiid garura ah lero shiidogo yar yar o shiid banjile lero shiid garur ahana sa katir salaasi tusabixu wala tasbix sadaasay bi bilxasa ama bi binawa laftimeeda sa tasbix sadaas e eh, subxaan allahi ba soo koomedigaasasakatirsadas faqaala nabiy naomay ka goole ukbiruka ukbiruki kin kabre gabal yahay bimaama ladi kin kabre huwa maaga ba aytaru fudeed badan calayki korka min hada lficli ficilkan shiidkan tastiriyawshe walkatirsadahayt walkin kufudeed badan kin sheegey tirig taas kufudud oo afdalu tootan kufal badan kin sheegey in sheeg faqaala nabiy naomay ka goole subxaan allah ilahi dayrsan cadada maagi tiridis dayrsanyi kalagahu ala abuuray fi samai samadik abuuray wasubxaan allahi ilahay daybsanmaytire koobame heshiidi walaladeeraw ma hoobsada adan meegaw yali ilahay samadika abuuri khalge yani wa kay masalan ba samadi sida hadis kale baadeeyaay maamin maw mani galanto meeli saaraw mahaan ilaa malaga saajidati lilaayo sin duutu mana ilahay khalgishayn badiy kolka wali ilahay samadika abuuri tiradiyo ya ilahay dahirsanyi wa subxaan allahi ilahay dahirsan cadada maagi tiradis ya dahirsanyi halagahu ala abuuray fi lardi ka abuuri arad wali khalga ilahay ka abuuri tiradiyo ilahay lay og ha intaas tira eya ilahay dahirsanyi wa subxaan allah ilahay dahirsan cadada maagi tiradood iya dahirsanyi bayna dalika asamaai walardi samadi arada daadiyo ahaado wa subxaan allah ilahay dahirsan cadada maagi tiradood iya dahirsanyi huwa alaba khaalikun abuuri doon ilah yawm alqiyaama wala ilahay abuuri doon tiradiyo ilahay dahirsanyi a wallahi la wallahu ilahay akbar win mila dalika almadkuuri adon wallahu ilahi akbar wi mila dalika almalakut mila dalika side mila ma khalaqa fi sama wa mila ma khalaqa fi lardi wa mila ma baynahuma wa mila yani cadada ma baynahuma wa mila huwa khaliqun ila ywm alqiyama saasay mana wallahu ilahi akbar wi mila dalika almadkuri walxamdu lilah ilahi maala mila dalika almadkuri wala ilaha ilah kalmajar ila llahu ilahi mahin mila dalika almadkuri walaa xawla wareegisho walaa quwata awood ila bilahi minin sugnaana lana liwa walaa hawla walaa taxawula wareegasha can macsiyat illahi ilahay macsiyadiisa ka wareegdaw yani mawjudun mahaan ila billahi ila bicismat illahi alla na dhowro oo matadaas noo dhowro maayo walaa quwata awood banaa una manin sugnaan calaa daacati illahi awood manglihin ila billahi ila bicawni illahi alla kaalmidis yani misla dalika saas oo kale wa untanga ku khayr badan waana kufadoda rasuulka walaada tiriyahay tanga ku khayr badan tiridi walilidera unan hayn sawa tirmidi tirmidi o xadiis wuriye waqaala male xadiisun hasanun isu toobiya ley mana oo walaagifadaasi oo tiradii dhomba tiro badan oo waanasin koob maas wacan abi musa radi allahu taala anhu qaala abu musa may ka koole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam liasmayngara alaa adulluka ma kutusiyaayo ay abi musa abi musa alashcari o kutusiyey calaa kanzin kanze oo min kunuuzi ljana janadkeediyaalse keed kumida ah kutusiyey fakultu maray balaa itusi ya rasuul allahi qaala nabiy naumay koole laa xawla walaa quwata ila billahi waay abi musa alashcari ye rasuulka inkoy yari ano laa xawla walaa quwata ila bilah laa xawla guraw ye rasuulka inkoy markaasa yari mana horta macnaashaka saasa wre alaa aduluka qala rasuul llahi sala lahu alay wasalam lian maingareeri musi adlah cabdillahi bin ukeys alaa adulu anan matusiyaayo kaad makatusiyaayo calaa kanzin kaasafoorta katusiyey oo min kunuusiljanati jinada kaasafoortayaalsha kumid e eh. jinada kaasafoortiy kaasafoorta may lere yani wala o santugiino reed walbadan lakabuuyayo beersa yani eedan buuto kansi lere keedu kes seed meelb oo kunuusuljana e addunya karesetim e addunkesi waldhamaado le laakin kunuusuljana waldhamaado memana mawlaco meella saaro jeelad koola saaro oo foelo addunya don kuhayr badan dililahayo alaa aduluka alaa kansin kees kutusiye keeskaaso min kunuusuljanati jinad keediyaalshe kaayiyaalshe kumide jinad kaayse wal kumide oo jina kaayse haayeen lakusheen kin sheegay kutusiyey fakultan may kagoolay balaha itusi ya rasuulallah ilahay rasuulkiisi itusi wala jinalkadera oo jina keesi e qaala lmustafa sala allahu alayhi wasalam ere laa xawla walaa quwata ila bilahi mana ay laa xawla walaa quwata ila bilahi kanzu min kunuusi ljana kanzo oo kumid e min kunuusi ljana kaasoo iri rasuulka dirbigaas mutafakun caleyh baabu dikri llahi tacaala ilahay usaw sheeyen baabey daa'iman haal i shakadkiisuruyin ilahay usaa wagaacidan haliki fidi wamudmajan haliki jiif wamuxdisan haliki waislaan wajunuban haliki janaabaga waxaa ilan halata si xeel gabta ila qur'aan qur'aan akriyan xaa iladi junubtumahayn falaa yaxilu huwa qur'aanki halaal ma e eh, lijunubin walaa lixaailin halaal man e eh. baabu dikri llahi tacaala ilahay husaw sheeyen baabis daa'iman xaala koni daa'iman hal shastakisurun ilahay husaa dikrig ilahay soohon male mucayan male fi kuli xaalin ala husay mana fi xaal lqiyaam wa fi xaal lqucuud unta kale maani soohon alan wali lakin dikri soohnaan wal baabu dikri llahi tacaala ilahay dikri sheen baabay daa'iman haala koni daa'iman halaki surun ilahay husaw waqaacidan halaki fid ilahay husaw mudajacan halaki jib ilahay husaw وamcditan haleyki waislaanga ilahay usaw wajunuban haleyki janaabo gabuso janaaba kajarton gaboysan ilahay usaw waxailan halesaki heelka gabtidongata ilahay usaas kolkan digrig ilahay hoobler badinya qur'aanka ina dhah gale reer junubki xaailidi yoonaslew qur'aanka akri koraan iya lahareebi kolkan mana inkastoo digriga qur-aanka laakin kan janaabo gabitan heel gabto qur'aanka akriyaayan ila qur'aana qur'aanka lakureebi digrig ilahay badinyi qur'aankina kajar wala kureebi kolka ila qur'aana qur'aan ma qur-aanka in yaale oo n akii korno falaa yaxilu huwa qur'aanka halaalma e eh, lijunubin lay bes kan janaabo gab halaalma enti kugaboysada walaa xaa'ilinti hel gabtin halaalma enti kugaboysadaas kudahinaa lamadaas qur'aanki ma akii koran lakin alkaartakan akiisada koran qaala allahu tacaala ilahay may kagoolay ina fii kalqi samaawaati samaawaatka abuuristiyo kusugnaati walarli wa fi kalqi larli arad abuuristiya kusugnaadeen waiktilaafi leyli wa fi iktilaafi leyli leilka isbedelshay wanahaari maalinta isbedelowshooya kusugnaadeen laayaatin aayaad ay kasugnaadeen aayaad oo eh, calaa waxdaaniyat illaahi tacaala wa gudratii tusiyaayaan iya kasugnaadeen ilahay waacidnimadiis iyo gudridiis tusiyaayaan hamiinka nga iskhilaafe irintaas marahaya shalay ku mugdiya kadhaajar siyadan waa kaya bari salay waa kay geya jar haddana beeko kale sidoo iskhilaaf haye samaawaatkan sudan bileerin ilaahay abuuray bila bigayri camadin tarawnaha aradan sida ilaahay waasaanka wala infide yani waa kay lamdhinishayle isku dareerahayo lan cariiri lan argaan yani kuli may kasugna aayaat ilahay waaxidnimada tusiyaaya liulil albaabi ay inkasagunta aayaat ay kaebka kahadade inti oo kalqig i maamulkansada e ilahay kudamboy lan ka ogaadaw e liulil albaabi liasxaabi lcuguli caqliyaala asxaabtooda han caqliga le weli badana wal tilmaamay alla subxaana wataala si tilmaamta ulul albaab may lere aladina haniyo yadkuruna usaayan allaha tacaala ilahay usaayan qiyaaman qaaimin wabucudan qaacidiin wamudlajiciina cala junubihim hanasayalere manaa ulul albaab an ah, ilahay markasta galbishon kubahane ku bahane ilahay digrishay kagoynaada anasumana oo fi kuli xaalin ilahay usaayan fi xaalat lqiyam wafi xaalat lqucuud wafi xaalat lirtijac kuli ilahay usaayan marba ilahay digshan kutabaan anasualilay mana amaan kalkun dadka daafiriinte yala maanay kalkun sudo xuduud man werin ilahay digrig ilahay hadma leh salaada hadalata soonka saas oo kale cibaado kas musoongalan weri laakin digrig ilahay soong fi cal lqiyaam wafi cal lqucuud wafi cal adoo isku jiibto inti kunduraas kuwarki sidaas aki sidaas saas way yani wa kay an cishata radi allahu taala canha kalada caisha may kagolay kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay may haaday yadkuru huwa rasuulka ini usa haadi allaha taala usaay cala kuli ayaanihi ayaani nabiy laba waktiyaalsha dhamaantood iya ilahi usaay cala kuli ayaanihi ala xiinin ayaan iinin xiinin mahay may hay daraf yani wa kay wazima ayaanna zaman yaalo ala kuli ayaani ala kuli azmani rasulka azmaantis damaanti o ilahay lah usaay xaalon yani usoo weysa gab usoo weysa lang ala kuli ayaani l ayaani waktiyaalsha damaantiyo kana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam may hada xiinin waktua ayaanna jamc kana rasuul lahi may hada sala lahu alay salam daaima yadkuru ki usa allaha taala ilahay usaay ala kuli ayaani ayaani nabi nabag waktiyaalsha damaanti o ilahay usaay si kuli ogasidon ilahay usaay mana hadi waysag hadi wa islaamay fi kuli acyaani rawa muslim muslim ya wadid wuriyey wacan ibni cabaasin radi allahu taala canhum an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiyu naomay ka goley low ana axadakum gookin idaa waktigi araadahu axadka doon an yaatiya iniseedo ahla ahla laxad axadka helsha inseeda doon kaala kagool axadka sugiya kaala laxad kagool bismi illaahi allahuma janibna shaydaana wajanib shaydaana ma razagtana sakagool fainahu shaniye iyugadar hadilagadaro baynahuma bayn الزawjayn lamadii soo taxdiyo hadii waladn unog lagadaro amin suga unog oloolan galo fi dalika fi dalika اجtimaaci wa fi dalika اlityaani seedo kaaskaasay hadii unog heloob unog lagadaro lam yadura shaydan shaydan hu waladkaaso ma dhibaw abadan walisha ma dhibaw mutafaqun caleyh fi kuli ayaaniti fi kuli xaali dikrlwedma marki wala amaaw marki wala dhamaaw marki yani wa kay fi kuli axwaala esaasa nagbaan an ibni cabaasin radi allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alay salam qala nabiy naw may ka gore low ana axadakum kookin idaa waktigii araada hu axadka doono an yatiyahu axadkani seedo ahla ahla axad axadka zoojadiisan seedo doono kaalal axad axadka kagoolo bismi illaahi ataxasan an dhoorsade bismi illahi ala magaasha ka dhoorsade allahuma ya allah alayo janib fogaay anta naa una noo fogaay ashaydaan shaydaan noo fogaay wajanib anta ilahu fogaay shaydaan shaydaan fogaay maa walaa fogaay razagtaad irzaagday naani irzaagdi sada kagoolo fa inahu shaniye in yugadar hadi lagadaro baynahuma bayna zawjayni lamadi zawj dadi hadii waladon unog lagadaro fi dalika lstiyaani anseedo kaaskaasa unog hadi lagadaro lam yamura madhiba hu waladkaasa maanog madhibawa shaydan madhibaanilafasad abadan ulisi madhiba mutafakun aleyh fadlagaasaleso kolka shay kastooda soo biyaas ilahay magaashi gobsato ilahay digri shay gobsato ay bes markaas makidhawaadaw meel ilahay lakuusaw shaydan makoe makadhawaadayo yani mutafakun aleyh bahuma aladi anbaabey yaqulu shaksu shaksigu makagoola dikrigii horta caam ahaan walhan sheegi haddana aas aasa musanif musanifka haddana aas aas hilaabto mar digri leraw garabto koleraw aas aasan sheeg fadaaisan baabu ma aladi anbaabey yaqulu shakso shaksigu maakagolaw cinda nawmihi durmeedis agdeediyo wa cinda istiqaadi istiqaadi shaksi shaksigaas haburaarigo shay agdeed marki hunduraawn durma fadan i marki hakahawali kagolo fadiasan digri aasa wa baabu ma digriyi anbaabey yaqulu shaksu shaksigu maakagolaw cinda nawmi nawmi shaks shaksigan durmeedisa geelka goola wastiaadihi wacinda istiaadi istiaadi shak shaksiga kahawshe buraarigowshe agdiya ka goola fadiya baabeywa an cudayfata wa abi darin radia allahu taala canhuma qaala kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemi haaday ida awaa huwa rasuulka didumumo ila firaashi rasuuli sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shi firaashi indumumo qaala yaqulu nabiyu nabag may kagoolay bismika allahuma amutu waahya ka kagoolay bismika bismika ilahu magaagaye allahuma ya allah alayo amuto nakadhimada kahundure wacyana noolade haka kaheesada way bismika yani yani maybua hundurmeeda mataaha anawmo aqul mawtiya lere yani hundurmeeda maybua mood walaaliya noolodow may limid ata guburtila kubay oo kale limida dhimisha hundurmeed may limid ata dadkii dhon dhamaadeen oo guburo gali oo kale guryaalki guburdad oo kale eeg wala aruure aminkii hooba kato shan sac lisameel lang mar kuley maragaas dadkii dhon wal qabro la gali oo kale ilaafti oo kas maha murug murug goyga fudak ware goyga guburtilakufooki oo kale sidyali shibey kalku maybua yani wa kay saas wa si rasuulka bugi shibaha jeri sala allahu alayhi wasalam yani wa kay masalan tamutuna kama tanaamuna tilaayo sida oo isin hundiraasan an dhimada doontan eli mana watubcatuna kama tuxyoona yani sida isin an hundir mudan kukahaasan alasin guburtilasin kubidoon hadis yahay oo kale qaala nabiy isibaayan mana kabrigi iyo nimishadii iyo hundirmedi isibaayan haba hawkin gurmeedi la kuka iyo gabragi uburtila kufoofo macsarki lasurmawn isibahay mana kalkun rasuulka mer idaa awa kana rasuulllahi daa'iman may haadi idaa awaa huwa rasuulka didumumo ilaa firaashi firaashi rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha gololisan dumum qaala yaqulu nabiyu nabag meeraay bismika ay bismika mutacalaqun biamutu taasek tacluasficilka jadaaljar jaarumajruur taclugan bahanyi yani waa kay tamiid i jaarumajruur taclu lang maroogsadaansileeraay kalku meelay mana lang hiro usuna taclu lang maroogsadao kadalika yani wa kay jarmajrul taclug langmalogtalo bismika yani kalkumetaalhoodhayma eraan bismi llahi ataxasan waa gaderni jarmajrulka samirkalogsufa laakin marki aga kiyaas sulay kaa kiyaas bismi llahi sa arortile tawaquf alambaahin walmal ziyaadiya laakin may ogaada jarmajmafilaglagweele iyo jarmajrulkas meerkalogsulow iyo laakin gaderem ahayn sidii kal adadhowti sidi adkaarta sidi kakoyti kadhegdilay lakaakriye walaago aribiye siday kadarsa meera kortumana tawaqufal ere sidii kadhegdilay lakaakriye anfafaylahan kadarsadeed uma ler kurmano bismika allahuma amutu axya laakin lagba ahaan hadi ler bismika jaarumajruurkaas may katacluge mutacaliqun bima bacdahu amutu ay katacluge bismika ilahu magaagaa allahuma ya allahu aleyo ya amutu magaagaa kahundure waxya bismika ale magaagaan hakanoolade mana hakanoolade hakakeen durmed hakeen waida saykada nabiyo nabagatiya buraarigawna qaala yakunu nabiy naba mayraya alxamdu lilahi aladi axyaana bacdama amatna وailayh الnshur sa alxamdu macabdlahi aliya macadkaamile isku leh aladi alihi axyaa hanakiyay naaunanaki hana noolay mana walgabrilakubiokilshiba axyaa noolayay hanaki ilang may buaha undurmeeda nafsiya may bua moodko yar walera mood kafife wa hoob marmar hata horlambaho isku dhii kort mana silibahilailanag ofkansi kam kair yelargi mana og ofkasi undura hankahaana mana kolka mooda shibaha undurmeed kalkun ayaana walakaabil hana noolay mana markoo dhimina eh, hundurnays hadana hana noolay alxamdu maadl lilahi ilahiy maadle aladi alahaasoo axyaahu ala noolayay eh. na un hana noolay bacdama amaata huwa ala marki dilay na unana dili hundurmedi marki unana dilay hundurmanibedi bacdishi hana noolay ilahgaasa mahadlenaki walnushuru nagashan ilayh ilalayahaati bacd almod nushur kubusala kufoofe ilahi ilah nagade walnushuru nagasha mudurneedi manaa yani adkaarti digrig naftis hasuusiylabaahi aakhira hakatawi manaa nololong i walalishibaargay ilaahagi langnagadaay adi ilahay langnagada bad ogda waaba girahayto adkaarba ka akriyahayto ma ogaado kalkun ina lang xisaabtamawa dhowti ilaahay ortisurmawa kalkun yani reeda laasbidoon ata ogda waila ilalah ilahay inti ka ahaatee nashuru nagashad ay alxayaatu bacda almoodu mana marki ladimad bacdisha ilahay langnagadaw rawa lbukaari bukaariy waadi suriyey baabu fadli xilaqi digri digdigi hilgadyaalshay balagood iembaabey wanadi bab nadi amaanaw iembaabey ilaa mulaasamatiha mulaasamati xilaqi zikri digdigi hilgayaashay lilaazima ulamaan wanahyi baabu nahyi reebo iembaabey an mufaaragatiha mufaaragati xilaqi zikri xilaqu zikri faarugoosha laskureeb ligayri cudrin cuduraan lan faarugo laskureeb iembaabey wa baabkan digrigi lakda ba kitaablakdaa baabu fadli xilaqi zikri wa digrigi hilgadyaalshay xilgatin xilaq lakajami xilaq xilaq jamac waay xilka sintaa mufrad waay baabu fadli xilaqi xibri xibrig helgediyaalshay sida oo kale helgeduslan fidhi oo kale yani daskidonsaanashe inteedihay mile salan wareesnalan koobsanyi taas oo kale xilaq lena mana haysiriya rasuulka sala allahu alayh wasalam asaabtis baa taas kuweli jiran axaadiis akri jiray wacdii jiray xilaq xilaq la sameeye kolkun xilaq usidda taaso digrigna badinyi qur-aanka la akriyaa kumide hadda kitaab shar la akriya nafsi kitaab la akriya digrig le kumide adkaarta badantaa baa qur-aanka la akriyaayo hakusadaayo yan cilag dila gajarkayen kan akiyaayo lundhugunsadaw kaas akiya lundhugunsadaw yan cilag jagalaasle baabu xilagi baabu fadli xilagi dikri dikriga helgadiyaalshey fadligoodayen baabay wanadbi baabu nadbi amaangiyen baabay ilaa mulaazamatiha mulaazamati xilagi dikri dikriga helgaliyaashay laazimowshay la amaanaw inkutabta shakeraayo lakin amaanaw yen baabay wanahyi baabu nahyi reebo yen baabay an mufaaragatiha mufaaragati xilagi dikri xilagu dikri faarugowsha laskureeb meel xilagu dikriga kutabawsha isku reeb amanga fadhees kutabaas isku reebiy baaba ligayri cudrin udur la-aan langa kutabey walkujeesikada arag doon hadika ninka don ligayri cudrin udur la-aan lan faarugaan lasku reebiyen baaba qala lahu tacaala ilahay may ka wasbir waxbis cabis nafsaka nabi muxamedo nabi llahi muxamedo nafta cabis maca aladina aanay macaishoodha cabis yadcuuna caabudaayaan raban rabisho yani caabudaayaan bilkadaati raansi walcashii galabti yuriduna dooneen wajaho wajala ilahay wijishay doonayaan walaa tacdu hay gudubnay yani waa kay aynaaka lamada hindhood canhum can ladina yadcuuna rabahum bilgasaati walcashiy wasbir xabis nafsaka nafsa laxabis maca ladina kuwi macisho nafsa laxabis wa lagoog mana anfarugdoy rasuul lahi lamara sala lahu alay salam una dhon dadku yaali mana wasbir nafsaka nafsa xabis maca ladina kuwi macisho habis yadcuuna tuugayan rabahum rabisho tuugayan bilgadaati hiraabti rabisho tuugayan walcashiy ama yadcuuna caabudaayan raban rabisho abudaan bilgadati raati alcashi galabti daa'iman alanglijeel yuriduna dooneen wajaho ilahay wujishay doonayaan walayo meel markas ilahay husaayan ilahay damiris iyo wujishay doonayaan walaa tacdu yani waa kay aynaaka lamada ay gudubnay canhum an iladina ay gudubnay wa anas hindhood ay gudubnay meel kale adunyo dadkaas meel kale aduny mashulka kajaran nraadidoy inta larooga anas larooga lilay mana wa nabi hurairata dasunini yalunini lafaraayo ay yani waa kay rasuulka hadda lala khidaabi sala allahu alayhi wasalam yani wa kay waan amarkana may kasoode eer eersi una dhongalininijeed waan abi hurayrata radi allahu taala anhu oo kalku aayadan amana sheek hordu kitaab ulshani ari aayado hagaadade oo tusiyaasa baabku suge walikataalul baabu fadli xilagi dikri ma wasbir amar bako amar ilaahay bamiliyan naftan laxabis maca aladina kalku ini fadlato wanadbi amaanow ilaa mulaasamatiyan aayadana tusiyay aye walaa tacdu caynaaka niyen wanahyi can mufaaragatiya ligayri cudrin atusiyaas aayadi kalku i baabki kuli safirdo lambahany i adiski ah baabki meel iskuwaafagaayan ogaato lambahany waan abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka goolay ina allaha taala ilahay yani wa ka ina lilahi taala ilahay may leya malaaikatan malaaigya ley malaaigtaasoo yaduufuna wareegayan fi duruqi wadiyaalka wareegayan yaltamisuna dalabaayan ala dikri dikri helsay dikri helsay le dalabaayan dad ilahi usaw lay weydiyaayan yoona hooliyoba saase faida wajaduu malaaigtaas hadii helaan qooman qoom hada helan qoom kaso yadkurunahu saayan allaha tacaala caza kaalibaade wajala winadi allahu saayan hadii helaan tanaado inisnaadiyaya daa'irina halka golen halumu halumo kooya kooya malaaigay kooya inta kooya dadkuna fadaniseera halumu kooya ilaa xaajatikum dantigun kooya fayaxufuna malaaigdi koobabaayan hum ahla lxilaaqi ahla dikriya koobabaayan biajnacatihim ajnacati lmalaaikati hay malaaigti garbiyaalsho kakoobaya ila samaa dunya la kubilaaw sama dunya la kubilaawo oh, koobabaya malaaig dadki meel ilahay kusaaya garboosho kakoobaya ma laragaw maayo rasuulka ni sheegay sala allahu alayhi wasalam fayasalu rabuhum rabigood iyo suaalehum malaaigta iya suaale walaalwa rabigana aclamu ku cilmi badanyi minhum iyo ku cilmi badanya warsadee mere ma yaqulu cibaadi adoomankay may lahaayeen qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka ma gore yaquluna malaaigti meraa yusabixuuna kahiraayen kadika dahiraayen wayukabiruna winaayaen kadika winaayen wayaxmaduna amanayen kadika amanayen wayumajiduna sharafaayen kadika sharafaayen fayaqul lahu taala hal rawni yargeena may ha yargeena markian iwinayaayen o ingmacdiyaayan ma yargeena fayaquluna malaayigti meran lamaya walahi kadarday maro marnay kaadumakaran bilgaybi adoo kasuguntilay kaamanahayn mugnaasho adoo kasuguntilay kaamanahayn kawinayaayen kasharafahayan maro ka fayaqul lahu taala kayfa lo kayfa xaalum xaalkoosa kilaada fadi gawra o oh, yo arag faden nian arag faden a laser low yo arag faden xaalkooda sahaado fadi qaala nabiy naomay kole yaquluna malaaigta meraan gawra o oh, arag faden kaada ka arag faden kaanu haada faden ashadda ku dornaash badan lakaada laanta kin siyaadiyo badan cibaadatan min cibaada cibaadada kin kordi faden kin siyaadi faden waashadda oh, ku oo dornaash badan haada faden lakaada laanta tamjidan min tamjidi sharafokes waaktara ku badan lakaada kin badiya haada faden tasbian min tasbi kin badiya fayaqul lahu tacaala ilahay may kagolay famada may yasaluni so yasalunani may warsadaayen famada yasaluna may warsadaayen ana warsadaayen qala nabiy naumay kole yaquluna malaigdimadan yasalunaka may kawarsadaayen aljana taak warsadaayen qala qala nabiy naumay kagole yaqul lahu tacaala ilahay may kagole wal ro argeena a jinadiyo warsadaayen argeena qala nabiy naumay kole yaquluna malaigdimadan lamaya wallahi akdarde ya rabbi rabe ma aragno ma ro ma aragne ha janad ma aragn qala nabiy naumay kole yaqul lahu tacaala laamaka golay fakay baxaanum halkoosa kilaado fadi low ro araga fadan ha yani jinadiyeeda araga fadan say halso kilaado fadiya abua qaala nabiy naomay golay yaguluna malaaigtu merana low ra-o law anahum yo ra-o araga fadeen ha jinad arag faden kaanu hada faden ashadda ku doornaashi badan calayha cala aljanati jinada korshe doornaashi badan xirsan min xirsi dadaalowka eedanka dadaalayan eedan dornaashta badna ada falin waashada ku dornaashta iya hada fadin laa ljana dalaban min dalabin dalab kayshe wa acdama kuwiinin badan iya hada fadin fiha fi ljana ragbatan min ragbatin dalabo kayshe jinada eedan dalaba fadeen eedan jeedada fadeen hadii araga faden jinada nicmadiy doogi barwaaqad meeliya hawlan kudhimadaan hadii araga fadeen qaala nabiy naw may ka goole qaala allahu way qaala allahu tabaaraka wataala ilahay may ka goole fa mima may yatacawaduna megan galaayen odoomankay may oo megan galaayen qala nabiy naomay ahay qaala yatacawaduna min annaari qaalo qaala le qaala nabiy naomay kagoole qaal qaalu malaaig yaquluna malaaigdimay kagoolena oo dhaanbaha ogaanaye fa yatacawaduna yatacawaduna magan galaayen min annaari kaomen galaayen qaala nabiy naomay kagole fa yaqul lahu taala ilahay may kagole walro argeena ha naarto magan galaayen argeena qaala nabiy naomay kagole yaquluna malaaigdimelan laamaya walahi darday mar marn ha naarto marn fayaqul lahu tabaaraka wataala ilahi maka golay kayfa law ra-owha yaabuwa sakiina hadfad kayfa to istifhaam oo maca tacajuba lere su-aal weydiin kalima oo wal iswarsada waana tacajubna tukiyaas kayfa xaalum xaalkooda sakiina nagan fadi yaabuwa law ra-owyo araga fadeen ha naarta araga fadeen xaalsho sakiina nagan fadi qaala nabiy yaquluna malaaigda meraayana law ra-ow araga fadeen ha naarta kaano hada fadeen ashadda ku doornaash badan winaamin annaari firaaran min firaarin hoorow kayshe wa ashadda ku doornaash badan lahaali مaafata من maafati msudashe qala nabiy naw may golay fayaqul lahu tabaaraka wataala ilahay may ka golay faushhiduku may markaata sinkadikey ani aniba kad afartu inan dhaafay lahum yani wa kay liulaaika kuwaasoy oo daakiriin lahum liahli dikri wa ahlu dikrigaaso inan dhaafi qala nabiy naw may ka golay qaala nabiy naw may golay yaqulu malakun malago may ka golay malak reer koraad laan koobla kordho malag le reer koraad malaaigada malik reer hoos ado malig way yani malig adu yaqulu malakun malago may ka kagooley min malagaas min almalaaikati malaaigta kumid maeray hahay malagaas maeray lilia yani fiihim dhahdiyo may ka sugnaaday fihim fi ahli digri ahlu digrigaasoy dhahdiyo may ka jare fulanun hibla jar laysa huwa fulaanka maana minhu min ahli digri mahaan way ahlu digri mahan lankaas digri man koy inama inkal maana jaa koy lixaajatin dangan koy heela dadkaas baaliyo seedi dadkaas daakiriinta iskubaal roogi laakin danga lahaay maayin ligamankoyno qaala nabiy naomay kagoolay mujaawarada lanka faylalsana faylata ilahay maerey hom ahlu digrigaasooy aljulasaa dad meel fadheeden laa yashkaa nasiib darsadaan bihim bisababihim iyo sababsho jalisum lankilafadheedisongatang nasiib darsadaan usum dambishay wala dhaafilay mana salerelay mutafaqun caleyh xadiidkana mutafaq waay yani saas huwa fi riwaayatin limuslim riwaaya muslimin sugnaatay an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu abi hurayr may bala kuriyey meelasay kaala ta e yatacawaduna meelatiye kaala taaso yani qaala nabiyu aras yau yaquluna nagadiraan siho kaamaka jaran oo kale qaala nabiyu naumay kagolay yaquluna malaaigta maeraayana oordhaanga ilahay may suaaliy subxaana wataala qaala allahu tacaala ilahay meeray fa mima may yatacawaduna megangalaayan may o megangalaayan ahe may o megangalaayan kalku qaala nabiyu naumay kagolay yaquluna malaaigdoo saas warsaday maeraayana ordaanba yaquluna sulagdidiraay yatacawaduna mana oo kalku xudifa min athani oo mayba carabidi kalimada carbeeda mayata marmarko walaashi oo ogin hadafaaya may welmir kale daliil balan haysan lidalaalat lawal alayh kaas oray batusiyee adiha ka daradaas qaala nabiyn may ka gore yaquluna maeraan malaaigta yatacawaduna migan galayan min annaari ko migan galayan qaala nabiyu fayaqul lahu taala rid ila aakiriha wa fi riwaayati limuslim an abi musa an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naumay gore in allaha taala ilahy ina lilahi ilahay maylaya siadalay arag malaaigasa malaaigiyalay malaaigdaas oo sayaaratun socdow badan oo dha maylaah malaaikatum ya ilahay lay malaaikatan yaduufuna wareegaya fi durugi dariigin durug fi durugi wadiyaalka wareegaya yaltamisuna raadiyaayan dalabaayan yaqulubuna dalabaayan ahla dikri saas ahayd o dha hadda manka maylilay yani waa kay masalan yabtaguna dalabaayan majaalisa dikri wa ina lilahi malaaikatan alay malaaigdaas oo sayaaratan socdow badan sayaaxiina wa sayaaxiina bawaafayan fi larli arada dawaafa antihodhal yaduufuna tila macna les yani sayaaratan socdaayan sayaaxiina dawaafayan fi larli arada dawaafayan fudulan faalilin e fudulan faalilin e jamcu faalilin fudul laka jamcigo bilamatayn wadubida biawjihin ukra zaaiduna cala alxafadati walka fasri wagayrihim min almura murakibina maca alkhalaaik laa wadifata lahum wainama maqsudhm xilaqu dikri umana malaaigdi onayo oo lankatar galay xafadad haayo malaaigto ma jiraana xafado ehood bini aadam ka efdiyaayan waskiba ntaakay malaaig sa adis iyo tacagabuna fikum malaaikatum bilaili lahayo malaaigada irbiyaasad xifdiyahaytamahin hadii malaaigdaasan haadafan maylereshidan gabalgabal dadan gaadafadi mana laakin malaaigada lankastaba waardiya ilahay lijar waardiya ilahay weli waladan kuwargabnay lak imaamu lahay ilahay togi kalkun taas shureedin lakin kubahayire yani kalku malaaigdaas oo xafadadii ehood dadka xifdiyaayan soo kheerka wagoraas to shartiya tugaas saaseano kale nabi baki xifdiyaaya malaaigtaasoy faadilka ing kubalinyin mana malaaigdiyo hayme eh malaaigdo kalo malaaigdi yoona may wardiyaaya yoona may lay weydiyaan maksus jogo may lay wa meelbilkadigriya lay wareegayan sayaaro saas ina lilahi ilahi may lay malaaigatan aley malaaigtaas oo sayaaratan socdo badan sayaaxina wareeg dhawaafo badan fudulan faadilin e eh. fudulan faadilin fudulka jan fudulan faadilin e eh ama fudula zaaidin e eh, cala lxafadati xafadadii oo dadka cifdiyaayeen kuzaaidka macnaha malaa'igdi dadka cifdiyaasinin hayne faalil iyo ilahay ley yatatabacuuna rarahaayan majaalisa dikri dikriga makaana fidhiyaasay majlisin majaalisa majaalisa dikri dikriga makaana fidhiyaasay lay waweydiyaayan fa wajaduu hadii helan majlisan helan fi fi lmajlis majliska fisa dikrun dikri kusugnaadi hadii helaan kacduu fadheedeen macahu maca daakiriina daakiriintaas macashoo fadheedeen وaxafa baclhm bacd malaaika malaaigtaas bacligood iya koobabe baclan bacli kale iya koobabe biajnatihim ajnati malaaika ka koobabaayan ihodhaynimay hayti fayaxufuna koobabaayan hm ahla dikri biajnihati darboosho ila samaai dunya samadun adunyatilkudera ka koobabaayan hay hadina tilay waxafa may koobabeeye bacduhum bacdlmalaaikati baclan koobabe biajnihim darboosho istaaraan xataa yamla malaaigtaas inti kubuuyayaan ma baynahum bayn almalaaika wa bayn asamaai dunya dhatan walihad inta kabuyaya faidaa tafarao daakiriinti hadii onayo shal taban aan ilahay usaayeen ahlulmajlis ta ahluferkahay hadii shal taban yacraju yoona koraayan malaaigdi wasacidu koraayan ila samaayan koraayan fayasal llahu caza wajal ilahay may su-aaleyhu malaaigdiya warsadee walhaal huwa ilahin aclamu kacilmu badiya kaogiya warsadee min ayna shitum sere malaaigay inte kakooyteen fayaquluna malaaigdime raayana jina koyni min cindi cibaadin odoomon agdiyo ka koyni cibaadaso laka ilah adkin sugnaaden cibaadaso fi lardi kusugnaadeen cibaadaso yusabixuna bahilaayan kaad kadahilaayan wayukabiruna winaayan kaad kuwinaayan wayuhaliluna waxidaayan kaad kuwaxidaayan wayacmaduna amaanayan kaad ka amaanayan wayasaluna suaalayan kaad ka suaalayan odooman kaasaa kutabni ilah qaala nabiyu qaala lahu de qaala lahu tacaala ilahay may ka goray wamada yasaluni may warsadaayan wamada may yasalu warsadaaya ni ani warsadaya yasaluna niyaha yasaluna ni ani warsadaya kaalo nuntoo laadafay li litakfif yalang hadafay yasaluna ni hadda caamil nasbi male jaazim male naasib male nunti walgo hay wama yasaluna ni may warsadaayan saasay kaalo meran yasaluna warsadaayan kaadi kawarsadaayan janata ka kawarsadaayan qaala allahu tacaala ilahay mere warso argeena janati argeena kaalo malaigti meran lama ya rabi ya rabi rabi yaumarn qaala nabiyu may qaal lahu de qaal lahu ilahi may ka gole fakayfa sayxaalhu maalsho sakinada laga fadan low roo alaga fadan jannatiya laga fadan qaalu malaa'igti malaan wayastajiiruna mihay megandilaya megandili koo dalbaaya kaadi megangili koo dalbaaya e minha naarta noo bedbaadiya kalahayan wayastajiiruna bedbaad dalbaayan kaadi koo bedbaad dalbaayan bedbaadiya kalahayan allahuma ajirna min annaari yeeraayan oo megangiliyaay megangili koo dalbaayan mana qaala lahu tacaala ilahi may ka golay wamima may yastajiiruni may allahuma ajirni walayo lahayan eyu وamima ma ystajiruni oo bid ba dalabaayan miyan qaaluu malaaigtu merayn min naari kaas oo bid ba dalabaayan allahuma ajirna min annaari eraayan oo bid ba dalabaayan qaaluu min naarika ya rabbi naartaa koo mid midinjiriy dalabaayan qaala allahu taala ilahay mi walro argeena naari argeena qaaluu malaaigtu meran damaya qaala nab qaala allahuma ere fa kayfa low ra fa kayfa xaalum xalkoosa tilaalo fadi low ra o naari naarta erga fadan yaabua qaaluu malaaigtu meran waystakfirunaka ilahu dhaafatima koo dalabaayan fayaqulu lahu taala ilahay may ka goley قد afartu daafi lahum iyo lahantoodi an dhaafi waacdaytu sihim hum daakiriinta si ma walaagi saalu suaalina si waajartu yani waa kay masalan bedbaadi ajartu yani hum yoogi bedbaadi mimaagiya ku bedbaadi istajaaru iyo bedbaad dalabe qaala nabiyu naw may ka golay fayagul maya taasay qaala nabiyu naw may ka golay fayaquluna malaaigti meelaan rabbi ya rabbi rabihayo fihim fi ahli lmajlisi ahlu dikri fihim fi ahli dikri ahlu dikridaas saadi oo ka jaray fulanun cabdigaas oo khadaa gafo badan gafsi eedan badan wainama inkalmaana maraha mari la weelilesku mari maahin usmaan gasan fajalasa lafadheeday macahu maca daakiriin daakirintaas sayaqul lahu tacaala ilahay may ka gooley wagafartu lahu sudan on dhaafilay walahu walifulan fulanka suge hataa gafartun dhaafilay may weley lankiyo lafadheedo hom hoomkaas oo meeli ilahay kusaaya algawma goom wa goomkaas oo laa yashka an dhurdarsadaan bihim bilqawmi qoomka sabab shabo jalisunkilafadeedsanurdosulaan qoomtaas kalkuma daafihim ana wacanhu an abi hurayra abi abi saciidin radi allahu taala anhuma waanhu an abi hurayrata waan abi saciidin radi allahu taala anhuma qaala lamada may ka goren qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may gore laa yaqcudu qoomun qooma fadheeda qoom kasto yadkuruuna allaha caza wajala ilahi saayan mafadheeda ilaa xaqat may koobabaasen qoomka almalaaikatu malaaigta ilahi koobabaas wakashiyad may dawalasen qoomka raxmatu naris aliya dawalas wanazla may degaasay aleyhim alagoom asakinatu xasilooni degaas wadakar lahu ilahi usam goomkas use fi man cindahu ind allahi ilah agdisulihadiy kuse fi man dula kuse cindahu ind allahi kuse sawa muslim o muslim iyo adis uriyey wallahu aclam